بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد الفصل السادس في الحقيقة والمجاز wuxuu yihi alxaqiiqatu faciilatun min alxaqi bimacna athaabit ereygaa faciilatun nuskadayda dadka lamidka laamka ya-da inay ka horeysa ahayd ya-dii baa gadaal martay dadka isku nuskada aan haysano faciilatun weeye ficliyatun ma aha tanadda ficliyatun bay noqonaysaa marka alxaqiiqatu xaqiiqa haddaad wasankeeda fiirisana faciila weeye iyadu qabla laami tahay alakhiir alxaqiiqa ereyga xaqiiqa la yidhahda ka wasan ahaan meelaha qaarkood sarfi bay lala geli doontaa laakiin sheekadeennu caawa cilmulbayaan baan u badnaan doonaa waxaan ka hadli doonana waa un isticaari iyo majaaz mursal aan caawa dhex dabaalan doonaa waxaad u ictibaarisaa un maadaama luqa laga hadlayo mujmalka darsigu waa cilmu lbayaan xaqiiqa iyo waa mabxath min mabaaxith albalaaga ka mida gaar ahaan mabaaxith cilmi lbayaan ka mida wey ka furuucda inaga khusayso marka la eego marka alxaqiiqa wasankeedu faciilatun weeye oo min alxaqi kelimada xaq ahayd bay kasoo laga soo ishtiqaaqay wasanka faciilana waa lagu keenay xaqaasoo bimacna thaabit wax sugan ah aw ilmuhbati ama wax la sugay ah bimacnaa ismi faacila faciilo bimacnaa ismi faacila bimacnaa ismi lmafcuula waay wasanku waa faciila laakiin macnihiisu bimacnaa ismi lfaacilna waa noqon karaa macna ismi lmafcuulna waa noqon karaa thaabit iyo muhbat ayb saa hadday ahayd macnaa thubuut ay ahayd nuqila waa la raray wadcigii isticmaalkii asalka ahaa ila alcaqdi almutaabiqi caqdiga sida dhabta ah waafaqsan baa loo raray humma ila alqowli almutaabiqi qowlka sidii asalka ahayd waafaqsan baa loo sii raray haddana laba jeer baa naqli galay isticmaalka huma mar saddexaad baa la raray ila lafdi almustacmali ereyga loo isticmaalay fii maa wudica lahu wixii loo dejiyey fi istilaaxi takhaatubi kuwada hadalka istilaaxa ereygii asal ahaan macnahiya loo dejiyey baa loo isticmaalay masalatu alxaqiiqa waalmajaaz markaad marayso shardi waxaa u ah waxaa laga hadlayo isticmaalka weeye wadciga ma aha wadciga loo dejiyey ma ahane isticmaalka la isticmaalay weeye inuu waafaqsan yahay wadcigiina xaqiiqa la yidhaahdaa inuusan waafaqsanayna majaaz baa la yidhaahdaa mas'aladaas inaad ku baraarugto aqsaam taqsiimka alfaaday kaa anfici doontaa alfaaddu markay xaqiiqo yeeshaan majaazna yeeshaan waxaa iman doona qeyb laa hiya xaqiiqa walaa hiya majaaz baa iman doonta xaqiiqana maaha majaazna maaha qaybtaa waxaa ka mida lafdiga wadcigiisii waxaan tasawuraynaa fatra zamaniya u dhexaysay bayna alwadci waalisticmaal lafdigan bacda alwadci wa qabla alisticmaal waxayna waxaa taana tasawurkaa waxaa inoo keenaya waxaynu naqaanaa axkaamta shariicada fatraa jirta bayna atashriici waatadbiiqi ah mathalan salaada waxaa lagu soo dejiyey lagu waajibiyey nabigu leylat alisraa intuunan soo noqonin waa masalada laga hadla naski hal yajuuzu nasku qabla alcamali marka mas'aladaas aynu naqaanaa markaynu usuuliyiin iyo sharciyiinna ah. marka kelimadii wudicat isilaaxiya ama tawfiiqiya waxaad doonti tawqiifiya waxaad doonti ka dhig alfatra azamaniya udhaxaysa bayna alwadci walisticmaal laa hiya xaqiiqa walaa hiya majaaz bacda alisticmaal isticmaalku wadciga hadduu waafaqana waa xaqiiqa haddii uusan waafaqinna waa majaaz halkaa waxaan leenahay marka tamaayuska lafdigan xaqiiqa iyo majaaz bacda alisticmaal waay marka masalatu ereyga isticmaalku waa erey muhiima markaan xaqiiqiya majaaz joogno huma ila lafdi baa loo naqliyey oo loo raray almustacmali loo isticmaalay fii maa wadica lahu wixii loo dejiyey fi istilaaxi atakhaatub istilaaxi luqada laysku yaqiinay in lagu wada hadloo marka loo isticmaalayey macnihii loo dejiyey waafaqay wa taau ta'du linaqli lafdi in laga raro weeye min alwasfiyati xaqiiqatun ta'daa dameen ku daray sifadiibaa xaqoo bimacna thaabit iyo muhbat ahayd wasfinimadii baan ka raraynaa ila alismiyati ismi baan ka dhigaynaa markaan ismi u rarayno en wasfigii mushtaq ahaa ka raraynay macnihiisa xambaarsanayd baynu ta'da mugaayara ugu daraynaa walmajaazuna mafcalun weeye oo min aljawaazi ka timid jawaaz baa majaaz majaaz lagu keenay majaaz jawaaskaas oo bimacna alcubuuri gudbid ah wahuwa almasdaru weeye aw ilmakaanu weeye wasanka mafcal la yidhaahdo waxaa ku yimaada masaadir waxaa ku yimaada asmaau zamaan waxaa ku yimaada asmaau lmakaan ama daraf zamaan iyo daraf makaan mualifku wuxuu ilqayousan sooba qaadin asmaau zamaan ma soo qaadin ama daraf zamaan ma soo qaadin liannahu isticmaalka majaaz xaggee buu ka yimid ma isma ma isma makaan baa asalkiisu mise waa waa masdar mooyeen zamaan meeshan calaaqaba lama laha marka wasanka mafcal waxaa qiyaas ugu yimaada masaadirta qaarkood dabcan thulaathiga madmuum mudaariciisa mamnuulu caynkaa maftuuxul caynka yahay ama maksuur cayn ah oo mithaal waawi ah sida wacadda yacidu mawcidan oo kaleeto kuwaasi waxay ku kala yimaadaan qaarna shaadkoodaa ku yimaada qaarna qiyaaskoodaa ku yimaada asal ahaan waxaa qiyaasu leh mudaarica madmuum اlcayn iyo maftuux lcaynka ah dahaba yadhabu madhaban ilى aakhirih waa in mudaaricu madmuum lcayn alaa kuli xaal masala sarfiya iyo nala geliya nala fogaanin calaa kulli waxaan rabaa in mafcal masaadir qiyaasi aan awuliyahay ku timaado duruuf makaan ama asmaau lmakaan oo qiyaasi aan awuliyahay asmaau zamaan oo qiyaasi aan awuliyahay asmaau zamaan majaaz markaan nidhaahda mowqica mowdican aan joogno laa calaaqata laha laakiin waxaa la isku qabtay mafcalkan majaaskani ma masdar baa mise waa ismu makaan baa la isku qabtay huwa lmasdaru weeye mafcalkii masdarka ahaa weeye aw ilmakaanu kii ismulmakaanka ahaa weeye nuqila waa la raray ila alfaacili baa loo raray huma ila lafdi اlmustacmali lafdiga loo isticmaalay fii macnan macna hayra mawduucin lahu aan loo dejinin yunaasibu lmusطalax kii loo dejiyay isilaaxu takhaatubka asalka ahaana munaasabad iyo xiriir macno calaaqa ay ka dhexayso masalada calaaqada iyo munaasabadda si gaar u sii fasiri doonaa wa fiihi masaa'il masaa'il baan kaga hadlaynaa buu yidhi masaa'ilkiisu waa sideed baan u malaynaya sideed mas'alo wey alulaa midda hore alxaqiiqatu allugawiyatu xaqiiqada lugad ahaana mawjuudatun way joogtaa wakada alcurfiyatu xaqiiqa alcurfiya alcaamatu caamkaana way joogtaa kadaabati wa naxwiha wixii lamida waalkhaasa xaqiiqa khaasana way jirta curfiya khaasana kalqalbi waalnaqdi waaljamci waalfarqi qawaadix lcilalki qawaadix alqiyaas ku iman jiray ama qalbi ha noqdo qalb alcilla ninkan ciluu sameeyey farac buu ku saleeyey ciladii lafteedii baa cagsi alfarci laga dhaliyey waa qalbulcila dhahdo min qawaadix qawaadixda cilada wey qolaa waxay yidhaahdeen madaxa intee la masaxayaa bacduhu baa la masaxayaa qadarkee ku filan qolaa waxay yidhaahdeen waa xubin waajibkiisa uu masax yahay falaa yuktafaa biaqala min arubuc inuu yahay cilada waxay ka dhigeen kownuhu xukmuhu uu yahay faralkiisu masxi bay ciladu uga dhigeen rubc ka inaan lu kaaftoomayn nafs alqadiya kuwa kala dhehena waxay dhaheen waa xubin faralkiisu masax yahay falaa yutaqayadu birubci falaa yutaqayadu birubci nafsul cilaa lagugu dabagediyey oo laga soo saaray xukm mukhaalif lixukmika fadalla calaa ana tarkiibka ciliyadaasu inay saxiixahayn wanaqdi ciladii waxaa la helay waxan waxanaa ciladu aad tiri waxaa la helay xukumkii ciladan aad dhalisay yiri inaan ciladii la soconi khaali can ilcila waxaa l ciladii hadday tahay limaa uda wujuud alxukmi biduuni alcila fadala alaa ana wujudfadalla wujuudu alxukmi biduuni alcilati calaa annaha laysat cila wila cilo hadday tahay macluulkeedii aharkeeda waa la lahaa meesha macluulkeeda meesha la helo way joogi lahayd jamciguna waxaa weeye inuu qofku wasfi mushtaraga bayna alasli waalfarci uu keeno ood kala qaaday adugu asal iyo farac adu aad diidanayd ood sheekantay wasfi jaamica aad keentay inuu caddeeyo inuusan jaamic ahayn farqiguna waa cagsigiiyo waxaa adugu jamcisay in la tafriiqiyo ama waxaa tafriiqisay in la jamciyo qawaadixu qawaadixulcilla baabulqiyaas bay inoogu iman doonaan manaatiqada iyo usuuliyiinta fii baabi alqiyaas curfi khaas ah weeye qalbi iyo naqdi iyo jamci iyo farqi iyo isticmaalaadkii lugawiga ahaa ma aha halkan mualifku laba arrimood buu kuu keenay xaqiiqa lugawiya way jirtaa buu yiri xaqiiqa curfiyana way jirtaa buu yiri laakiin wuu kala saarayoo waa kadaa buu yidhi waa ikhtiyaarkiisa iyo tarjiixiisa wailaa culamaa waxay qabaan xaqiiqada curfigihi waa majaaz luqawi ah isticmaalu lcurfi baa xaqiiqadii curfigeed ka saaray oo majaazaad luqawiya ka dhigay mualifku halkan daabada wuxuu inoogu keenay inay xaqiiqa curfiya tahay fii awaakhiri albaab fasalka awaakhirtiisana inay majaaz tahay buu inoogu keeni doonaa in lafdigu xaqiiqiya majaaz wada noqon kara ka daabati hadda wuxuu ku leeyahay addaabatu raggan qaybo badanoo ka mid a ah masar bay joogeen addaabatu qolaa waxay u taqaaneen alximaar masar oo kale daaba fii asli luga waxaa la yidhahdaa wax ka soo socda hadihi xaqiiqatuhaa fi luga laakiin xaqiiqa caamay ka dhigeen oo dadkao dhan bay ka dhigeen meelahay joogeen markay arkeen bimacna adaabadu qola waxay dhhen afar lugoodka weeye waayo ciraaqna faraska weeye masarna dameerka weeye qola waxay dhhen may addaabatu alximaaru wey curfigoodii bay ictibaariyeen haddiiba isticmaalkii xaqiiqada asalka ahaa la itlaaqay daabadii qeyb ka mid oo ximaarkiina loo jeedo waxay noogu iman doontaa calaaqada kuliyada juz-iyadee iyada ee mursalka ka midkaa bay inoogu iman doontaa calaaqad wax la leh wakhtulifa waxaa la isku khilaafo oo la isku qabsaday fi sharciyati xaqiiqa sharciya ma jirtaa kaasalaati waazakaati walxaji fa manaca alqaadi baqilaani waa diiday muطlaqan guud ahaanba maba jirto yihi wa xaqiiqa sharciya la yidhahdo wa ahbatat ilmuctazilatu way sugtay muطlaqan si duuduubay u sugtay oo waxay tihi asmaadan sidooday xaqiiqo ku yihiin asalaatu waa xaqiiqa majaaz ma aha iyo ma ahee xaqiiqa ma ahe waa majaaz murankii ka dhashay cabbaar baynu laga tankiisa mari doonaa masaladaas qabsigeedu meelo badan bay gashay laakiin ina lama geli doontaa caqadiyaad badan ina lama geli doonta walxaqu sida raajixa wuxuu yihi annahaa xaqiiqada sharcigii iyo mustala eryadaasi majaazaatun weeye luqawiyatun oo luga oo ishtaharad ku caanbaxday laa mawduucaatun erayo sharcigu dejiyo mubtada'atun eber laga bilaabay maaha danirana waa xaqiiqa sideeda u madax bannaan oo macno luqa ay ku lahayd aan laga soo rarin waxay noqon kelimaad mubtado ahoo sharcigu bilaabay maxaa ka dhalanaya marka af carabi noqon mayso le luqadii carbeed ee carabiga taqiinayba mooho mid cusuboo sharcigu dejiyey weeye tii qur-aan carabiya weeye la yidhi seed dhahaysaan carabi wixii noqon maayo marka kow maxaa yeelay hadihi xujajuhu wa ilaa lam takun ma ahaateen carabiyatan carabi ma noqoteen falaa yakuunu lqur'aanu markaa qur'aankiina noqon maayo carabiya noqon maayo huwa baatilun markaana waxba kama jiraan wey liqowlihi tacaala wakadalika anzalnaahu qur'aanan baan dejinay carabiyan oo carabi ah see carabi ku noqon karaa waa inay waxani erayo ay carabta qiino macna u isticmaasho yahay carabiba ma aqoonin haddii la yidhahdo sharciga unbaa keenay iyo waxyiga unbaa sugay ereyadii carabi maaha qur-aankii waa carabigii la yiri waxaan carabi ahayn baa ka buuxay noqon waxaana waa bailo qur-aanku carabiyan la yidhi ay kuluhu jumlatan wa tafsiilan waa carabi baa looga jeedaa buuri doodii baa bilaabatay marka qolada kale qiila waxaa la yidhi almuraadu ujeedada bacduhu weeye ay kownuhu carabiyan waxaa looga jeedaa qaarkii baa carabi ah walaysa kulow qur'aanan carabiyan manaa kulligii maha ma daliilu calaa dalik fa ina alxaalifa qoorka dhaaf dhaarta calaa an laa yaqra'a alqur'aana qur'aan uusan aqriyeynin yaxnathu waa dembaabayaa biqira'ati bacdihi qaar hadduu aqriyo qur'aanku waa carabi baan idhi qur'aan aqriyi maayo qof yidhi qaar hadduu akhriya kamida wuu dembaabi idan qur'aan inuu akhriyey baa ku rumoobi fakadalika qur'aanku waa carabi haddii la yidhi bacdu hadduu carabi yahay sadaqa anahu bacnahu carabi waa la fahman u halka meesha laga keenay may waa ictiraad waxaa laleeyahay adeer diidi mayso qur-aanku inuu carabi yahay inay musطalaxaadkani sharcigu keeno inay carabi ahayn iyadoo erayadaasi sharcigu bilaabay oon wadci carabi ahayn ay ku jiraan qur-aanku carabi ahaan qur-aan carabiyanna ay bacdahu baa looga jeedaa yasduq calaa anahu bacdahu carabi madan tanaaqud kama jiro sida ninka yihi qur-aan akrin maaya duuduubay qaar hadduu akriyo ugu dambaabay maxaan u dhihi weynay ilaa uu wada akriyo dambaabi maayo haddii wuxuu dhanba gadaal in la gaadhsiiye ay qulnaa waxaan inugu jawaabnay buu ihi mucaaradun warkiina waxaa la caaridayo bimaa yuqaalu wixii la yidhaahdo inahu bacduhu qur-aanka qaarkii wey wuxuu yidhi aayad ka mid ah baan waa qur'aan dhahaynaa xaqiiqatan waa bacdu lqur'aanna xaqiiqatan baan dhahaynaa suurad qur-aanka ka midana waa qur-aan haddaan dhahnana waa xaqiiqa bacduhu haddaan dhahnana xaqiiqa idan kelimada bacdu aan keennay waxba ma bedelin haddaan ku darnayna waa xaqiiqa haddaan ka reebnayna waa xaqiiqa waa qur-aan waan dhahaynaa marka masalada bacduhu fii hada siyaaqi aayad markaan ku lamaanayno ama suurad ku lamaanayno waa waa iska laqwi wax macnaa kama bedelayso inuu qur'aan hadihi xaqiiqa waa hadihi xaqiiqa mar hadday sidaas tahay bacduhu baa loo jeedaa bacdi baa lagu dhaartay baa lagu dambaabay bacdiguna waa qur'aan kulliguna waa qur'aan saas darteed qur'aanan carabiyan marka la yidhaahdo kulligiina waa carabi bacdigiina waa carabi bay ka dhiganta ee eh, kulligii waa bacdi baa carabi a ah keliya kama dhigno sida aayaddan waa qur'aanna qur'aan ah, unoqotay bacdu bacduuna qur'aan unoqotay waa qur'aanna carabina waa wada carabi bacduha carabi diidi mayso waaynu kulligii carabi wadaya qiila waxaa la yidhi tilka erayadaasi kalimaatun qaraa'in waa erayo yar falaa tukhrijuu ka saari maysa can kownihi carabiyan inuu yahay ka qasiidatin buu lamid yahay gabay faarisiyatina fiiha ay ku jiraan alfaadun carabiyatu qasiido farisi ah haddii ay erayo carabiya soo galaan waa farisi in la yidhahdo diidi mayso kelimaad yar yaroo ku dhex jiraay oo koobani qur-aanka waa carabi kaba saari maysiina carabi ba noqonin kelimaadkani qulnaa waxaan idhi tukhrijuu way ka saari wa ilaa lama asaxa ma asexeen alistithnaau inaan istithna gelina ma asexeen oo aan dhahna alqur'aanu carabiyun ilaa kada wa kada maadaama ilaa kada wa kada soo asixi mayso idan inuu carabinimo la ilaaqay ka saari ilaaqi bay ka saari carabi agarkii bay noqon idan ilaaqi waa wada carabiaha ma rumoobayo qiila waxaa la yidhi kafaa waxaa ku filan fii carabiyatiha carabi inay noqoto waa carabi ku rumowdo isticmaaluha in la istacmaayo fii luqatihim carab luqadoodii asalku kelimaddu yayna carabba ahaanine eh, in carabdu isticmaalkoodii ay kamid noqotay bay tacarubtay ay carabowday taasaa ku filan qulnaa waxaan idhi takhsiisul lalfaadi alfaadda in la khasa bilugaati buu ahaaday bixasabi dalaalati hadba siday ku tusayso ereygu inuu carabi yahay iyo inuu farisi yahay alfaadu inay carabi tahay inay farisi tahay luqaadkay ka timaadaa wuxuu ku leeyahay asalkeedu in ereygan la khasiso layidhaha kan waa farisi kan waa carabi ama luqadan waa farisi luqadan waa carabi bixasaba asalka wadcigeed ay ku timaadaa isticmaalka maaha saas darteed mar haddaad tiraahdaan erayo isticmaalun la soo galay ee la isticmaalay baa ku jiree asalkooda uusan carabi ahayn wili qur-aankii waxaan carabi ahayn baa ku jira aad taagantihin wuxuu ilaaqi qur-aanka qur'aanan carabiyan hayra ciwajin la yidhi baa diidantihiin qiila waxaa la yidhi saaba haddaad taagan tihiin manquudun hadalkiina waxaa naqdinaya bilmushkaati waalqistaasi waalistabraqi wasijili ri asalkooda carabi maahay culmaa lugaya walqawaamiis oo dhan dheheen ee carabta waa asmaa waxani qaybo badankood sinaacaad bay ka soo jeedaan sinaacaadkana markay umam intay sameeyaan sancadii ay soo guurta marar badan magaceedii baa soo raaca magaceedii baa soo raaca waxaa lamid a asmaada cajamka ismaaciil iyo ibraahim iyo muusa maalastarif cujma soo may dhihi jirin taana ku dar <coughs> ninka waxaaso dhan waa beeniyey ka kaca waxaa ka jira qulnaa waxaan idhi wadcu lcarabi carab dejinteedii fiiha iyada ay u dejisay baa waafaqa waafaqay luqatan ukhraa luqad kale in luqad kale laga keenay meehe tawaafuq luqaad weeye tawaafuq luqaad weeye waa laga keenay maaha halkaasaa ka baxday bu wa curida waxaa lagu caariday oo kale biana shaarica shaarica ikhtaraca wuxuu alifay macaanin macaani buu alifay sharcigu salaad oo la yidhaahdo allahu akbar ka bilaabata asalaamu calaykum ku dhammaata waxay carabta qiinay maaha sowm oo fajar thaani ilaa guruubi shamsi cuniya cabitaan iyo shahwo la joojiyo macaani ay carabta qiinay maaha kow waxaan soo marnay macaanida marka la tasawuro iyo alfaad loo dejiyaa macaanida waa macaani jadiidatu ay carabta qiinay maaha falaabudda lahaa waa lama huraan marmaha waxawaa min alfaadin alfaad ilan alfaadu macaani baa loo dejiyey la tasawuray waa kana soo niriye alfaa macaani bilaa alfaadana ma jirta ishtiraaga waa idinka kasi kasoo doodaya kaad kasoo doodayseen macaanidan mukhtaracada ee jadiidada carabna aanay aqoonin awe alfaadeedii haddayna alfaadan alfaad sharcigu ikhtiraacay oo xaqiiqa sharciya ahayn qulnaa waxaan nidhi kafa tajawuzu majaasnimo in loo isticmaalo baa ku filan xaqiiqo qasab maaha in la isticmaalo bimacna almajaaz baa loo isticmaali karaa in wadci jadiida loo dejiyo uma baahnee in shay mawduuc ahaa oo macnahan cusub ee sharcigu keenay calaaqa ay ka dhaxayso loo soo qaato loo soo naqliyo loo soo raro baabulmajaaz lagaga kaafto baa ku filan walihaada bay alfaadan isticmaalkeedu majaazaad luqawiya aan nidhi mararku meeshuu taga o hartee ka soco aduu labada muran kaad ku qanacad ku jirtaa waradanu daliil karo mucaaradaan haynaa bay dheheen wa biana aliimaana iimaanku waxa uu daliilay yidhahdeen inay saas tahay iimaanku fi lugati lugadda huwa tasdiiqu quway aamana ay sadaqa weeye fi lugati alcarab wa fi sharcina ficlu lwaajibaati wey waajibaadkoo la sameeyaa iimaan la yidhaahdaa liannahu iimaanku sharciga alislaam wey wailaa lam yuqbal lagama aqbaleen iimaanka hadduusan islaam ahayn min mubtaqiihi kuwa iimaanka dalbaya liqowlihi tacaala waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbalu minhu lagama aqbalo inaad tirahdo iimaanka islaamku waa isku mid maahane waa kala laba haddaad tiraahdo iimaan la aqbali maayo aayadda ka soo bixi bay dheheen le waxaan islaam ahayn lama aqbalaya sooma dhehen iimaanka in la aqbali maxay ku iman kartaa iimaanka iyo islaamku shay waaxidan aan ka dhigno ko haddana iimaankii islaamki iyo diinna waa isku mid waa inaan dhahnaa islaamki iyo iimaanku waa isku mid haddaynaan dhihin iimaanka ilahi nuusan aqbalaynin baa iman waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu iimaanka islaamka iyo diinna waa isku mid waa inaan dhahnaa haddii kale inuu islam ina ilahay usan aqbalaynin baa imanoo ina diina cinda allaahi alislaamu baa la yidhi diin ilaahisa waa islaam isku mid buu qur-aanku sheegay ayib haddii aan saa niri wailaa lam yuqbal lagama aqbaleen iimaankii haddaanan waa islaamka iyo iimaanku fi sharci waa isku mid aanaan dhihin min mubtagiihi iimaanku wii dalbaya liqowlihi tacaala waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu lagama aqbaleen waa hayr alislaam haddaad tidhaahdana iimaankii hayr alislaam buu noqday hayr maqbuul dheh walam yajuz ma banaanaadeen istithnaau lmuslimi in laga soo reebo min almu'mini waqad qaala allah wuxuu yidhi fa akhrajnaa waan soo saaray man kaana fiiha wixii ku jiro min almu'miniina mu'miniin baa lasoo saaray baa layidhi famaa wajadnaa maanan helin fiiha qaryadii luud hayra beytin ilaa beytan dheh hal guri ma ahana oo min almuslimiina ka mid a muumin oo dhan waa soo saaray waxaan muslim ahaynna maanan helin ayra bimacnaa ilaa dheh bay yidhaahdeen oo adawaatu istithnaa wey istithnahan la yidhi waxaan ka soo reebnay waa mu'miniin waxaan muslim ahayna maanan helin waxay tustay inay isku mid yihiin wa ilaa laba aan tajaanusba ka dhexaynin in lasoo kala istinooda wej labaad weeyo ma asaxdeen haddayna isku mid ba waxba isaga shaqa ahayn de waxa lasoo kala istinoodaba ma ahayn walislaamu huwa diinu wey liqowlihi tacaala ina diina cinda allahi alislaam wadiinuna ficlu lwaajibaati wey iimaanku waa ficlu lwaajibaat halkaasaa laga keenay liqowlihi tacaala wadalika diin اlqayima diintii toosnayd maxaa la yidhi waajibaad baa laga soo sheekeeyey idan iimaanku fi sharci ficlu اlwaajibaati wey fi lugatina atasdiiqu wey waxaa loo isticmaalay fii gayri maa wudica lahu fii macnaahu lugawi sharcan baana saa loogu bixiyey waana laba macno aad u kala fog waajibaad hala sameeyiyo hala rumeeyo waxba isaga dan maaha saas darteed waa macno jadiido mukhtarac sharcana oo inaan carab u aqoonin iimaan waa ficlu lwaajibaat carab aynan u aqoonin halkaasay ka baxeen qulnaa waxaa nidhi jawaabtii waata aliimaanu fi sharci tasdiiqun khaasun wey hadduu tasdiiq caam oo tasdiiqin u ahaa fi lugati fi sharciga tasdiiq khaasa wey waa majaaz marka wixii isagoo caam loo dejiyey khaas loo isticmaalo de waa juzi lafdi kulia ah in la isticmaalo wuriida bihi ljuziyu de waa majaaz bu kule majaaz mursalo calaaqatu ljuziya tahay mise kuliya tahay wahuwa hayru lislaami wadiin iimaan iyo diinna waa kala laba diin iimaan iyo islaamna waa kala laba fa inahumaa labadan dambe iimaan iyo islaam iyo diina alinqiyaadu hogaansan iyo walcamal daahir wey walidaalika qaala tacaala wuxuu yidhi qul lam tu'minuu maydaan rumayn walaakin quluu waxaad dhahdaan aslamna iimaanna waa loo diiday islaamnimana waa loo ogolaaday fadalla cala almugaayarati baynahuma ayb idan istinahan maxaa keenay wainamaa jaaza listinaa wuu banaaday lisidqi lmu'mini baa ku rumoobaya cala almuslimi qofkii hogaansamay bisababi ana tasdiiqa inay tahay shardu sixati alislaam calaaqa sababiyaa ka dhexaysa islaamnimada shardi waxaawa tasdiiqa halkaasay calaaqadoodu ka timid halkaasayna noqotay qofkii muslim noqday shartu islaamihi sixadiisu waa tasdiiqi tasdiiqiibaa meesha mudaman macnan ka shardin ah buu ugu jiraa meeshi fasaxa istithnaaw halkaana muranka ka tag furuucun masalada aan joogna haddaba intaan kasoo hadlaynay waa madkhal hordhac ahoo masalatu naqli ah ereygan waa la soo naqliyey xaggaa loo naqliyey wey furuucdan saddexdaana masalatu naqligii bay daba socotaa alawelu kan ugu horeeya annaqlu naqliga asalka macnaha laga raro khilaafu lasli wey idil maxaa u daliila laba daliil baanu haystaa daliilka koowaad idil aslu asalku baqaau laweli kii hore inuu jiro wey qaacidada waxay ahayd caqliga usuuligana alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana asalka waxalbasihiisa inuu yahay wey waa laga guuray macno kalaa loo raray khilaafu lasli horta daliilkaasa waa kow waliannahu majaaskii naqligu yatawaqafu wuxuu ku dul istaagayo o ku salaysan yahay cala alawali kii hore iyo wa naskhihi in macnihiisii laga nasakho naqli wuxuu yimaadaa markuu manquulu minhu jiro waxbaa la naqliyey marka laleeyahay waxbuu hore u ahaa soo maha saas darteed waa la soo naqliyey meel laga soo naqliyey baa ka horreyso isku taaganya waa la naqliyey waxaa kaloo ay ku salaysan tahay kii horaa laga guuray marna lafdi ahaan baa loo guuray marna macno ahaan baa kii hore la tirtiro loo wareegay saa darteed asalkii baa laga guurayaa farac baa loo guurayaa faracuna mabni cala alasli fa yakuunu wuxuu noqonayaa marjuuxan mar khilaafu lasli yahay waa laga xoog badan yahoo lafdigu idaa taradada xaqaa'iqdii hadduu u dhexeeyo curfiyaduna waa manquula min allugawiya sharciyaduna waa manquula ida alxaqiiqa alugawiya aqwa min kulli min gayriha haddaan daliil khaasa loo helin waayo athaani faraca labaad alasmaau sharciyatu asmaada sharciga mawjuudatu way joogtaa almutawaadi'atu iyo walmutabaayinatu labadaba dheh <clears throat> walmushtarakatu iyo dhammaantood sharciga asmaa sharci sharcigaa jirta sidii ismigii kulliga ahaa dilaalatuhu calaa afraadiha aynu u nidhi mutabaayinaa jirta mushtarakaa jirta waxaa jirta mutawaatiaa jirta soomaynaan soo marin asmaa sharci oo kuliyaadaa jirta kuliyaadkaa dilaalatuha calaa afraadihaa mutawaatiana way noqotaa mushtarakna way noqotaa kalxaji xaju almutawaadiatu waxaa weeye kalxaji oo kale xajku wuxuu u qaybsamaa saddex ifraad iyo qiraan iyo tamatuc lafdulxaji saddexdaba wax maahiyadii iyo xaqiiqadii xajka iyo arkaantiisu ku ruboobayey waa mushtaraka ixraamkii dawaafkii sacyigii wuquufkii carafiyo waa isaga mid arkaantii haadaa xaj wa haadaa xaj wa haadaa xaj maahiyadii xaqiiqaday wadaagaan si siman bay u wadaagaan idan iطlaaqu lafdi اlxaji aqsaamtaa hoostiisa soo gasha saddexdaa iطlaaqu lkuliyi calaa afraadihi bitawaai wey mutawaaطia wey wاlmushtarakatu baa taalla kaasalaati salaaddii asaadiqati ku rumeeyay rumoobeysay calaa daati alarkaani way ku rumoobi oo qofkii la yimid arkaanteeda ah oo istaagay oo rukuucay oo sujuuday oo fadhiistay oo ataxiyaadsaday wa salaati almasluubi qofkii geedka ku daldallaa salaadiisa nin daldalan baa salaad u soo gashay fa sallaa min cuyuunihi walishaarati idan sallaa salaad baa la dhihi macanaho annahu afcaaluusan la imanin iyo intiqaalaad iyo rukuuc iyo qiyaam iyo juluusuusan la imanin waljanaazati midaan lahaynba salaatu ljanaasa ah weli janaasada laba ragcadood la tukado la rukuucay ma aragteen adda maxamed baan ku maqli jirnay wadaad axkaanley isku rafaadeen buki maxameda janaasada hormariy markuu rukuuc mar ku sujuudi lahayd baa la rabaa wili show laxni uu ku qabqabsanayo ku dhibay laakiin anu niman yidhi waan rukuucnay baan goob joog maalin baa meydna loo keenay annagoo axkaanley oo minhaaj akhrisana niman baa noo yiri meyd baa lasoo wadaae hanalala aasay dheheen kusoo tukateen haa markii naga dhaqaaqay bu mid wuxuu yidhi dhib badna xagalada ka mid a waryaa nimanka waa dhaqaana waa geeley weliga diin mayna arage aan salaada ku tukana meydka kuwan salaad ma tukan yaqaanaa janaazi war maxaad ka wadaa war nin naga daa wuxuu yidhi anaa idin war kaale kaale haye ma ku tukateen janaazada meydka haa imise ragcadood ba ku tukateen bu kaasay dheheen laba soo sida salaada suxmaydan tukan haa soo rukuucii sujuudi amaad halmaanteen may maana halmaami ba <laughs> waa mushtarag bu yidhi marka haddaba salaad arkaan leh oo lala yimid mid arkaan lahayd laakiin aan lala imanin oo ku asaxday sidaas midaan arkaantii rukuucdii iyo intiqaalaadkiiba lahayn kulluhaa salaad waa was ismi mushtarag ah waalmuctasilatu muctasiladu samow waxay ku magacaabeen asmaa adawaati asmaada daatada raaca kalmudiiniyatan bay ku magacaabeen kalmu'mini wاlfaasiqi wاlkaafiri dhe marka <clears throat> wuxuu leeyahay tafriican calaa qowlihim muctasiladu ay yidhaahdeen xaqiiqada sharciga ah jirta alfaaddanna waa alfaad iyo musamayaad sharcigu bixiyey carabi aynan horay u aqoonin sideedaasayna ku tahay markay dhaheen asfaaddii waxay u qaybiyeen sharcigu isticmaalay ee alfaaddii sharciga ahayd ama xaqaa'iqii sharciga ahaa labay u qaybiyeen waxay u bixiyeen asmaa'ul afcaal oo salaadii iyo xajkii iyo lamida iyo waxay u bixiyeen asmaa diiniya ay u bixiyeenoo mu'min iyo faasiq iyo kaafir iyo asmaadii lamidka hayda taqsiimkaasay sameeyeen asmaadan diiniga gaar wuxuu ugu sheegay faratabuu cala alikhlaali bihaa axkaaman waxay dhaheen annaga asal macno luqadaha oo laga soo qaatay aslu tasdiiq baa joogay adar sheekadaa ka baxay yihahdeen waxaan asal luqoo laga soo naqriyayba ma jiro iyadoo ficlulwaajibaad oo duuduuban buu sharcigu mu'min ku magacaabay haddii ficlul la waayey iimaannimadiina way muminimadi way tagtay halkaasay baashu musamahaadka caqadiga ahaayo bayna almanzilateynka iyo meeshan ay balaayadu ka bilaabatay meelahay ka bilaabatay ka mida buraa inuu ku yidhaahdo laakiin aad kuuma sii gelinayo intaas ayuu ku magacaabay wuxuu yidhi wal mas'aladan wuxuu leeyahay naqligu kelimaadka carabiga waxaad ku taqiinay kelima alcarabiya waa saddex ismun wa ficlun wa xarfun tii hore wuxuu kugu sheegay asmaa sharciya mawjuuda kuu leeyahay asmaa sharciya nuqirat min macnaha lugawi ilaa macnan sharciyin loo naqliyey way jirtaa ayb idan hal hunaaka xuruufu nuqilad hal hunaaka afcaalu nuqilad lan kelmaddii carabigahayd ismigii waa la naqliyaa tiri xarafka iyo ficilku naqligu ma galaa waalxarfu lam yuujad naqli xarfi lama helin waalxuruufu xuruuftii lam tuujad lama helin xuruuf sharci ah oo sharciga intuu macno lugawi ka naqliyey macno sharci a ah u naqliyeyna ma jirta buu yidhi mu'min iyo kaafir iyo faasiq iyo aragna laakiin xuruuf fii iyo calaa iyo can iyo baa iyo la yidhaahdo sharciga intuu soo naqliyey istilaax khaasa u isticmaalay ma jirta lam tuujad yihi bilistiqraa'i sharciga lagama hayo ko waalficilu ficilkana yujadu waa la helaa bitabaci ficilku waa mushtaq asalkiisuna waa masdarkiisa haddii masdarkiisii la naqliyo ficilku tabacan waa la naqlinayaa masalatu salaah oo masdarkiia markii la naqliyey salaa yusallii ficilkii weeye tabacan qasab bay noqotay isticmaalaadkeedii inay manquul noqotay iyadu tabacan laa asaalatan intaa waa la fahmaan u malay waxa uu ka wado athaalitdu farca saddexaad siyaqu lcuquudi siyaqa cuquuddu ay u dhacdo ka bictu washtaraytu wa طallaqtu waxaa lamid ah siyaqu lfusuuq fasakh fasakh fasakhtu iyo abtaltu iyo wixii lamidka ahaa inshaaun weeye walaysad akhbaaran haddaad siqadan lafdiga fiirisa tarkiibka bictu waan gaday ficil maadi soo maa ficil maadi khabar baa ku taqiinay طalaqtu waan furay soo ficil maadi maho taaulkhitaab loo tiri ficil maadi khabar khabar buha siiqadeedu waa khabar lafdigeedu laakiin macnaheedu waa inshaa iyo wax hadda cusub oo la samaynaya wey masaladaa muran baa ka jira marka hadalkaa hadduu yiri waa inuu daliil u keena inshaa inay tahay fاstdla bhalaثi adilati biadilatin ثaلaaثa saddex daliil baan u haynaa buu yidhi siyaqan inay inshaau yihiin inshaau cuquudin inshaau fusuuqin inshaau inshaau inay tahay oysan akhbaar ahayn kow maxaa daliila id low kaanat akhbaaran hadday noqon lahayd wa kaanat maadiyan ay tahay aw xaalan lam taqbal ma aqbasheen atacriiqa wa ilaa haddaynan ahaynna lam yaqac maba dhaceen waxba ma dhaceen wuxuu yidhi akhbaartu saddex macno yeelataa inay maadli tahay wax tegey laga hadlayo wax xaala ah inaad ka hadlaysa saasaan samaynayaa hadda iyo wax mustaqbala saasaan samayn doonaa inay tahay khabarku saddexdaan buu macno yeeshaa talaaqu iyo cuquuddu tacliiq bay aqbashaa waan furay in baa lagu tacliiqiyaa waan gaday in tacriiq way aqbashaa itifaaqan annaga iyo khasmiga iyago waan isku waafaqsannahay buuri idan hadday maadi tahay khabar maadi ay tahay ama khabarkani macnaa alxaal uu yahay tacriiqba ma aqbaleen de shalay waa tukatay salaadii adoo ka warramaya shalay salaadaa tukatay hadduu hebel ogolaada mma mays qabanaysaa haddiiba maalan beecii alaabtii shalay inaad gaday aad ka hadlayso bimacnaa khabar baad uga jeedo alaabtii waan gaday hebel hadduu aqbala ma qabanaysaa isma qabanaysu yidhi bimacnaa xaaloo khabaroo dadkii u sheegaysana isma qabanaysaa tacliiq inaad ku waxayso marka horta haddaadna dhahdaan waa bimacna alkhabar oo maadi iyo xaal ay noqoto tacliiqan aan isku waafaqsannahay siyaqan inuu galo ma geli karo fadalla calaa annaha laysat bimacna alxaali walaa bimacna almaadi ayb bimacna alistiqbaal baa soo haray wilaa haddaynan labadaa midna ahaynna lam yaqa ma dhaceenba waxba alaqtu waxaan ijmaac ku nahay inuu alaaq ku dhacayo hadday alaqtu bimacnaa sa ualiqu tahay ikhbaara tahay waxba furmade markuu waa wacdun bialaaqi alaaq maaha bal markuu ku furo hala arko furi waan ku furi doonaa iyo xaaska waan furi doonaa iyo waan gadi doonaa wax caqdiga kuma asaxadi wax muctabar ku noqota ma jirto bimacna almustaqbal ka leannaha bimathaabati sa bay noqon waa wacd bilbayci wاطalaaqi wainshaa اlcuquudi wاlfusuuqi wey e inshaa ma haddaan idhaahno waqad itafaqnaa inay macnihii ka dhalanayo beeciina ku guntamayo fusuuqdiina ka dhalanayso dalaaqiina dhacayno aan isku waafaqnay itifaaqeennana bimacna alkhabar oo mustaqbalay tusay famaa baqiya haddaan khabar o ka saaray khabar aan maadi ahayn oon xaal ahayn mustaqbal ahayn nama jiradi falam yabqa ilaa an takuuna inshaan taa waa khabar waa xujo wa aydan sidoo kale xujo labaad in kadabad hadday been tahay khabar haddaan ka dhigna maxaa ka dhalan khabarku ima an yakuuna saadiqan wa an yakuuna kaadiban soo maha in kadabad hadday been noqoto lam tuctabar cuquudan waxba lagama soo qaadeen haddii aadna tiraada gurigan waan gaday beentaana ay tahodan gadin ma caqdi baa ku asixi lahaa wax kasoo qaadba ma lahaateen haddaad tiraahdo <coughs> gabadhan waa la guuri waan waan guuriyey ood wakti hore uga jeeddaa beenat waxaad guuriseen usan jirin oy beentaa tahay ma meher baa ku dhacay hadalkaagan waxse ka soo qaad ma yahay caqdi dhacay ma laga soo qaadi maya lam yuctabar wax ictibaara ma yeelateen wa inamaa kaana qawlan kaadiban laa aqala walaa akar ayib wain sadaqad hadday run sheegto run noqoto fa sidquhaa runnimadeeda imaa bihaa inay siiqadan ka dhalatay runnimadu oo fa yaduuru dowr uu laasimo aw bigayriha ay ka dhalatay wa huwa baatilun weeye ijmaacan waxaan leenahay siiqadan khabarka ah ee waa run aad dhahdeen ma iyadan ku dhawaaqanaan ku dhawaaqnay bay run ku noqotay iyadaa run iska dhigtay siiqadan baa tustay inuu run yahay mise wax kale buu ku salaysantahay tahay si aad suuradu fahamta waxa kale aan horraysiiyo siiqadan aad tiri bictu waan gaday waa run baan nidhi waan furay waa sidq khabar saadiqaad tiri ayib ma xikaaya shay saabiqoon le siiqadan ahayn oo horoo dhacay bay ka warantay oo kaa hore bay ku caddaatay inay tahay oo iyadu runnimaday caddaynaysaaya wixii wax ku dhacayba iyada ma aha bikhayriha haddaan dhahno sa haddaan dhahno waanu haddaan ku yidhahda waan gaday run weeyana ay noqoto khabar hadday tahay wax horaan xikaayooday sooma iyadu wax hore jira bay tilmaamaysaaye iyadu lam tunshi ilcaqda laakiin waxay xikaayootay shay kale oo keyrkeedahoo dhacoon siiqadan ahayn oo lagu insheeyey caqdigii soo maa huwa baatilun ijmaacan waxaan isku wada raacsannahay inay iyadu munshiha lilcaqdi tahay ee wax kaloo munshih lilcaqdi ay xikaayonaysa uusa jirin kaa waa baatil ijmaacan iyadaa munshia ah waana saadiqa ayib iyadaa saadiqaa iyadaana munshia ah saadiqa hadday tahay waxbay mutaabaqaynaysaa waxay mutaabaqaynaysay siuu run u noqdo siiqadii in la helo u baahanya siiqadiina say run u noqoto waxay mutaabaqaynaysay in la hela u baahannahay ukuntiyo digaaga yaa horreeyey marka fa yalzamu dawru ani siiqadan inay run tahay waxbay mutaabaqaynaysaa baan ku gartay inay waxay mutaabaqaynaysa jirana siiqadaan ku gartay faya fa yaduuru dawr iyo tatawr baa ka laasimayo meeshii isdabameeraysi yaa horreeyey la garan waayaa ka dhacaysa wa dowrkuna dawrkuna baatil wey falam yabqa ilaa takuna inshaan markan labaadna saddex wa aydan daliil kala qabso low qaala hadduu dhaho lirajciyati haweenkiisi gabadhii dalaaqa rajciga ahayd hadduu ku dhaho talaqtuki waan ku furay lam yaqac talaaq kuma dhaceen kamaa low nawaa sidii hadduu niyoodo alikhbaara ikhbaar hadduu niyoodo oo kale ninka xaaskiisa rajciyada ah hadduu yidhaahda talaqtu waan furay xasaba niyatihi waxay noqonaysaa ma dalqadii uu ku furay ay ka cidda tirsanaysuu dad u sheegayaayo xikaaro yale bimacnaa alikhbaar dad buu u warramayaa islaantii waan furay uu leehay mise biqasdi alinshaai talaaq jadiida wey hadday bimacnaa alikhbaar tahay talaaq jadiida maho waxa ma dhaco cusub kii hore waay hadday bimacnaa alinshaaa tahayna rajciya yalxaquha talaaqu bay dheheen way dhici inuu talaaqani hadduu biqasdi alinshaai yahay oo talaaq inuu rido uga jeeda uu dhicina bayna alkhasmayni muttafaqun calayh wey baynahum waxay dheheen waad nagu raacdeen hadduusan ikhbaar maadi uga jeedin inay dalqad cusub dhici hadduu ikhbaar maadi uga jeedana ayna dhacaynin taa ikhbaar maadiga sidqi iyo kadib garanay laakiin sidee bay ku dhacday iyadoo khabar ah inay caqdi cusub inshayso fadalla calaa annahaa inshaaun walaysad khabaran saddexdaa daliil markaa isugu kiin keenay waxaad halkaa ka garateen siiqan wa in kaanat siiqatuhaa alfaadan siiqatu khabarin laakiin macnaaha maqsuuduhaa inshaaun wey wuxuu yihi athaaniyatu masalada labaad ee sideeddii masale ka mid ah, almajaazu majaazku imaa fi lmufradi kalimaadka mufradaadku u galaa mithla alasad libaaxoo lishujaaci looga jeedo aw fi lmurakabi inuu galo mithla qowlihim ashaaba asagiira wa afna alkabiir karu lghadaati wa maru lcashiy ashaaba asagiira kii qofka yaraa waxaa cireeyey arradan allaa keenay xaqiiqatan bay dheheen waafna alkabiira qofkii waayeelkahana dhammeeyey laakiin waxaa loo tiiriyey isnaadkii karulghadaati subaxa soo noqnoqoshadiisa iyo marulcashiyi galabka maritaankiisa habeenka iyo maalinta on sida bulcitaahi la alleylu shayaba wannahaaru kilaahumaa ra'si bikahrati maa taduuru raxaahuma isnaadkan wuxuu ku leeyahay xaqiiqada waxan allah wey allah sameeyey laakiin isnaadkan waa majaazi marka majaazku mufradkana waa galaa calaa mufrad ahaan majaaz in loo isticmaalo ra'aytu asadan inaad dhahdo cala alminbari lafdigaa asadkaa weeye majaazku inta kale kelimaadka waa xaqiiqadoodii iyo tarkiibka dhanba inuu majaazi yahay isnaadkaa majaaziya alfaadu waa xaqiiqa isutiirintaa tiirintaa majaazi ah aw fiihimaa labadaba in laysku daro alfaaduna ay macno majaaza tahay tarkiibkana majaaz labaad yah ka mithla qowlihim axyaanii waxaa i nooleeyey iktixaali inaan ku indhakuushay bitalcatika wejigaaga iyo foolkaaga araggiisa ixyaha bimacnaa suruur buu uga jeedaa lafdiga ixyaha waa majaaz mufrada iktixaalna wuxuu uga jeedaa bimacnaa aru'ya kanuu majaaz ahaan ugu qaatay markii ixtixaal bimacna ru'ya la yidhahda waa majaaz mufrad ixyaa bimacna suruur markii la yidh axyaani bimacnaa asarani marka la yidhaahda waxay farax geliyena waa majaaz mufrada bialcatika markii la isu tiiriyo si kala loo tiiriyo axyaani waxaa i nooleeyey iktixaali noolayntii allah wax nooleyn jiree markii iktixaalkii loo tiiriyana waa majaaz tarkiib mid mid markii loo kala qaadana waa mufrad marka la isu tiiriyana waa tarkiib kale oo majaaz nooc kalaa wey halka hal jumla marka majaaz mufrad iyo tarkiib way isugu iman karaan wey majaaz mufrad keliyana way noqon kartaa majaaz tarkiib keliyana way ahaan kartaa marka suurada waadixoon maranaya wa manacahu majaazka waxaa diiday ibnu daawuud daawuud udaahiri wiilkiisa abubakar ahaa fi lqur'aani walxadiid luqada wuu ku jiraa laakiin qur-aanka xadiid kuma jira wey bidaat qur-aankana sheekh maxamed amin shinqiiti iyo rag lamida baa la qabay kitaab buuba ka qoray isagu nafyu jawaazi اlmajaaz fi lmunazali liltacabudi waاlicjaaz risaalo la yihahdo maطbuucu leh qur-aanka wax majaaz la yihahdo kuma jiro ule isagu lanaa waxaa noo daliila ah annagu qowluhu tacaala jidaaran gidaar oo yuriidu doonaya an yanqada inuu dhaco isnaadu اliraadati ila اljidaari iraadada waxay dhaheen maylu lqalbi qalbigoo dhinac u iisha waay jidaarkan qalbi qalbi ma lehee mayl wuu leexsamay baa looga jeedaa qaalo isagu wuxuu yidhi majaaz oo dhan wuxuu u diiday fiihi majaaska ilbaasun ay talbiisun fi lfahmi fahmigii buu ilbaas gelinayaa maxaqiiqaa loo jeeda majaaz baa loo jeedaa qariino ma joogta walwal iyo wareer iyo khalad buu abuuraya bahalka naga daayo yiri qulnaa waxaan ihi laa ilbaasa wax irtibaadsa ma jira maca alqariinati markay joogto qaala wuxuu yidhi laa yuqaalu lilaahi tacaalaa lama dhaho inahu mutajawizun asmadiisa laguma daro ilaahay hadduu majaaz ku hadli lahaa sax la saxa an yuqaala mutajawizun walaa yajuuzu an yuqaala mutajawizun itifaaqan fadalla calaa ana kalaamka ilahay inuusan majaaz ku hadlin <laughs> ma qulnaa waxaan nidhi waxaa mutajawis loo dhihi waayey licadami lidni idin shaaric baanaan haynin asmaaduna tawqiifiya wey aw liihaamihi wuxuu moodsiinayaa alitisaaca in la waasacsaday fii maa laa yanbaqii waxaan habboonayn ama ereygan mutajawis ilah haddii lagu itlaaqo xataa waxyaabaaan habboonayn ilaahay inuu waasacsadayoo iska sameeyay mootiinaysaa iihaamkaa naqsigaa loo diiday liwujuudi naqsi fiihi mutajawista athaalithatu masalada saddexaad masalada asmaa iyo tawqiifiya hayna gelina kutub laga qoro rasaa'il magister iyo dictoria yaalle athaalitha masalada saddexaad shartu lmajaazi majaaska shardigiisu alcalaaqatu calaaqa shardiga almuctabaru nawcuhaa nawceeda la ictibaariyo masaladan masalatu lbayaan baynu gallay ikhtisaaska cilmu lbayaan baynu halkan masaladan si fiican uga gallay wuxuu leeyahay macnaha asalka ee xaqiiqadaha iyo macnaa majaaskee loo naqlinayo waa inay calaaqa ka dhexaysa labada macne wa ilaa wax walbaa wax walba laysaga magacaabi lahaa gaalkiibaa mu'min laysaga magacaabi lahaa tuuggiibaa amiin laysaga magacaabi lahaa hadduu nin walba ereyga wuxuu doonay biduuni calaaqatan isaga magacaabayo wax walba wax walba way isku dhex yaaci lahaayeen waa inay xiriir labada macno ay wadaagaan waa inuu jiraa marka xaggan inta lagala wareega xagga la aadayo calaaqadii maxay noqon almuctabari noocu noocuhaa noocada la ictibaariyey tixgelinta leh anwaacdeedu way badan tahay fii cilmi albayaane isagu haddan dhowr buu ka sheegay asal ahaan ilaa kow iyo labiyo toban buu ka sheegay ta koowaad wuxuu ka dhigay calaaqa sababiya waxaan inuu sabab yus yahay oo sababkii inta la itlaaqo musababkana loo jeedo iyadii buu u qeybiyey afar nooc kadib calaaqada cagsigii tii horeo musabab ah wixii musababka ahaa ee ka dhashay in la sheega sababkiina loo jeedo wixii intaa ka dambeeya kuliya iyo jus-iyaa ka maa kaana wamaa yakuunu baa kamida ilaa aakhiri baa u tegi doonaa isticdaad baa kamida tadaad baa kamida mushaabaha kamida tacalluq baa kamida mida waa wada tegi doonaa naxwu sababiyati wey sababiyadu waa nooc waa calaaqa muctabara nooceedu sababiyadiibuu saddex afar u qaybiyo alqaabiliya wاsuuriya wاlfaaciliya wاlghaa'iya kulu mawjuudin afar buu u baahan yahay wax uu ka samaysan yahay iyo qaab iyo suuro uu u samaysan yahay iyo ghaayo iyo hadaf uu u samaysan yahay oo loo sameeyey iyo cid samaysay miiskan alwaax buu ka samaysan yahay nin najaaroo farshaxan oo yaqaanana faacilkii sameeyey wey suuro iyo qaabkaa fidsan iyo luga inuu la waa u samaysan yahay ujeeddana waa loo sameeyeyoo in lagu fadhiistay wax lagu akhristaa loo sameeyey soo afartaa ma laha afartii kii sameeyey marka la eegaya faaciliyay dheheen ujeeddada loo sameeyeyna ghaa'iyay dheheen qaabka loo sameeyeyna suuriyay dheheen waxaa laga sameeyeyna qaabiliyay dheheen iyo maadada ah sababiyadu afartaasay u qaybsantaa kullu mawjidinna afartaa waa u baahan yahay afartii dib isugu celi waa saddex iyo hal saddex iyo hal fi dihni iyadaa ugu horeysa fi lkhaarijna iyadaa ugu dambaysa sa waxay dhaheen awalu lfikri aakhiru lcamal ma oqoshay markii u horreysay miiskan intaadan samaynin ujeeddo inaad miis aada ku akhrisata inaad heshaad u baahatay waa haayadii loo samaynayay sariirta waxaad tasawuratay iyo haayaah inaad ku seexataad rabtaa waa fikraddii kugu dhalisay ee dihni iyo fikir ahaan ugu horreysay waxaan inaad samayso in la xaqiijiyana markii aad samaysay eed suuro u yeeshay maadadii iyo suuradii iyo faacilkii markay igtimaaleen bay akhiiran haayadii fi tatbiiq timidoo kuseexashadii markaasay timid marka waxaan leenahay haayadu nooca haayadihi fi dihni iyadaa ugu horeysa iyo fikirka fi lcamali walkhaarijina iyadaa ugu dambaysa intaana waa ila fahamteen baan u maraynaya yaa ugu muhiimsan intooda marka ghaa'iyadaa ugu muhiimsan afartooda intaasuu kuu sheegi doonaa marka intaas buu kuu sheegi doonaa wuxuu ku yidhi alqaabiliyati sababiyadii alqaabiliyati ahayd mithlu saala alwaadi togii baa dareeray ma togaa dareeray lafihiisa mise biyaha dhex maray wey biyihii dhex maray baad ujeedaa markaasaa togii magacowday kii dareeree sabab tahay ee socdayna waad ujeedaa saalamaa maa-ulwaadi baad rabta inaad dhahdo biyuhu inay meeshan maraanna togan qaabiliyadiis iyo inuu godan yahay iyo derbiye iyo meel fooraraa sababta baa baa aqbalka aqbalay bay ugu socdeen walilaa kor hadduu u citaalsan yahin bay ku socon lahayen makaankan baa godnimada iyo gebiyada iyo kala hooseynta qaabiliye biyuhu inay maraan lahaa wuxuu yidhi wasuuriyati midda muuqaalka ahayd ka tasmiyati اlyadi qudratan gacantii qudre in lagu magacaabo ama ka tasmiyati lqudrati yaddan lagu magacaabo si ay isuu khilaafsan yihiin tacbiirka kale hormarinta wuxuu ku leeyahay yaddu waxay ka kooban tahay calaacal iyo faro lafay ku jira way soo godan tahay intay wax saa u fuula inay qabato oy leexleexiso oy tashkiiliso bay u samaysan tahay fa sumiyat bilqudrati qudraduna wax samayntii wey yadullaahi waxay dhaheen fawqa aydiihim qudradoodii qudra ilaahay baa ka sarraysa wey labada yad macu qudra dheh halkaasay dhahen tawiilkoodii waay <clears throat> yar yar baa lagaaga dhaadhicinayaa meelaha markaad sii maraysaba dooskan iyo kuuradii baa xabaxabad lagu siinayaa <laughs> marka dambe adoosan xabadxabadu liqaysay meesha dambe halkaa joogoo dheregsan ubaad doontaa dee haddaadan baraarugsanayn wlfaaciliyatu wey in laisugu tiiriya mithlu nazla asaxaabu baa soo degay maطr baa loo jeedaa uطliqa asaxaabu liannahu sababu nuzuuli maطr maطarkana iyagaa gacanta ku hayo soo deynta iyo dejintiisa iskaleh wاlgaa'iyatu ti ujeedada ahayd weeye ka tasmiyati اlcinabi baa lagu magacaabay khamran cinabkii baan casiru khamran wey arani inii casiru khamran waxaan milayaa khamr wuxuu milaya waa maay waa cinab laakiin ujeedaduu leeyahay baa khamro inuu sameeyaa biictibaari maa yakunu dhe marka <coughs> taasi afartaasi sababiyaday soo galeen calaaqada labaad walmusababiyatu weeye ka tasmiyati lmarad in lagu magacaabo almuhlika halaagayay bilmowti lagu magacaabo mowt baa ku dhacay yuraadu bihi lmaradkii lianna maradkan isagaa sabab u ahaa fa uطliqa almusababu wixii ka dhashay maradka baa lagu ilaaqay kadib wuxuu yihi wlwal uulaa hadday calaaqadii sababiye musababiye istacaarudaan walulaa sababiyada awlaa ka hooboon lidilaalatiha ah waxay ku tusi cala tacyiini sababiyadu faaciliyadhe haaiyadhe way tacyiininaysaa musababiyaduna way duuduubaysaa sababiyadii dhexdeeda hadday istacaarunta afar tahaydna wa awlaaha oo midda ugu haboon ugu xooga badan alghaa'iyatu weeye liannahaa cilatun weeyo fi dihni maskaxan ku jirta wa macluulatun mid iyadu cillo loo yahay oo ka dhalata weeye fi lkhaariji iyadaa ugu dambaysa inta hadda ay soo sheegnay weye marka awalulfikridina waa iyada fi lkhaarijina iyadaa ugu dambaysa calaaqadu nooca saddexaad walmushaabahatu wey kal asaji wey lishujaaci nin geesi asad la yiri walmanquushi kii derbiga ku sawiraa sawir libax baa derbi ku arta waa libax baa tiri misagii baa mise waa suuradiisi weeye wa yusama alisticaaratu baa la yidhaahdaa majaasku hadday calaaqada asalka iyo faraca ka dhaxaysa mushaabaha tahay isticaara la yidhaha bianwaaciha tasriixiya iyo makniya iyo ilaa aakhirkeedii tabaciya iyo asliya iyo wixii la tirin jiray faraha badnaa halkaa way inta kale hadday tahayna majaaz mursal baa la yidhaahdaa wاlmudaadatu mudaadada waa nooca musha mushaakalada ay yidhahdaan oo kaleeto mithla wajazaau sayi'atin sayi'atu mithluhaa wey qolaa diidan waxaa majaaz mahay dhaheen sayi'atun ta waxaa loogu ilaaqay liannaha tusiu man yujaaza ma xaqiiqada baa ku tahay marka laakiin waxaa loogu magacaabay tan dambe jazuhu ma xumee wuxuu sameeyey min baabi lmushaakala tasmiyatu shayi bismi didihi waa majaaz bay yihahdeen halkaasaa calaaqadaasa ka dhexaysa waalkuliyatu kalqur'aani weeye libacdihi qur-aanka qaarkii baa qur'aan lagu magacaabaya min tasmiyati اlkuli wa iraadati اlbacdi dheh asaabicahum fii aadaanihim dheh fartoo dhan looma jeeday anaamil baa loo jeedaa bay dheheen fa uطliqa ismu اlkuli wa uriida albacdu wاljuz'iyatu wey kalswadi wey lizinjiyi ninka afrikaanka afrikaanka dhikda madowa ah. zinji haddii lagu yidhaahdo waxay dhaheen qeyb kamidaa ah madow juz'igii baa la sheegay isagoo dhanna waa loo jeedaa ooba qeyb cad buu leeyahay ilkaha iyo indhuhu sooma cadcaday dheheen ya iyagoo afrikaan ninka madow bay u yaaqishaan qaarad afrika uma jeedaan zinji ninka madow baa loo jeedaa haba madoobaadee ilka cadcad iyo na baa ku yaalay dhaheen fa uطliqa albacdu qaybihii madoobaa baa la sheegay wa lkullu alkullu kulligiibaa taniya tii caddaa magaca madow lagu wada dhejiyey jusiya dheh ah bay yihahdeen halkaana ka soco waalawalu midka horaana kulliga ahaa aqwaa xoog badan lilistilzaami waayo jusigu uu soo gelayaa calaaqada toddobaad walisticdaadu weeye shaygani waxaanuu mustacid u yahay oo ka dhalan kara oo aharkeeda yeelan karaa wey kalmuskiri inaad ku ilaaqdo cala alkhamri khamriga fi dinni qumbaha ku jirta khamrada weelka ku jirta in la yidhaahda muskir iyadoo meeshaas ka fadhida qofna mayna maandoorinin laakiin ninkii cabay raad maandooriya ku reey baa looga jeedaa bictibaari athari isticdaadka ku jiriya quwada ilaada waxaa kaloo jira wa tasmiyatu shay in lagu magacaabo biictibaari maa kaana calayhi wuxuu ahaan jiray kalcabdi addoon nin la xoreeyey baa la yidhi addoon lagu yiri biictibaari maa kaana waalmujaawarati la deris karaawiyati weeye lilqirbati sabraarka iyo haanta biyaha lagu qaato raawiya la yihahdo raawiyana asalka awrka la saaraa la yidhahdaa awrkaa raawiya la yidhaahdaa oo soo dhaamiya tii la saarayeena raawiyaa loo bixiyey mujaawara way calaaqadu waziyaadati ziyaado xaraf ziyaadaa inuu keeno laysa ka milihi shayin weeye wnuqsaani nuqsaan xadaf majaaz bilxadfi was'al ilqaryata ay hal halqaryati dheh watacaluqi tacaluqa ismiga masdarkiiyo ismiga mafcuul ka dhexeeya kalkhalqi lilmakhluuqi lagu iطlaaqayo uma ansha'naahu khalqan aakhar ay makhluuqan haadaa khalqu llaahi ay makhluuq llaahi dheh inahu kitaabun kariim ay maktuubun dheh masderkii oo bimacnaa ism mafcuul loo isticmaalayo calaaqada masderkiisa wuxu ka dhexaysa ishtiqaaqaana waa calaaqada itlaaq waxadihimaa cala l akhar taa keliyu ka sheegay ismi faacil ism mafcuul laisku ilaaqayo ismu tafdiiliya laisku itlaaqayana waa la mid